بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث الرابع والعشرون حديث أفر اللباتنات مروي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه waxa uu ka warinhaya rasuulku can rabbihi rabbigii uu ka warinhayo caza qaalibahayo wajalla weynaaye أنه رب العزة قال إنه يري سبحانه وتعالى يا عبادي أضمها يو إني أنيق حرمت وأن حرمي الظلم ظلمي حد قدبك على نفسي نفتيدا وأن كحرمي بولي إلهي وجعلت وأن يليه ظلمي baynakum dhexdiinana muxaraman mid la xarimay baan ka yeelay dhexdiinana waan inaad isdulmidaan waan xarimay falaa tadaalamuu ha isdulminina yaa cibaadii addoommahayo wuhi ilaahay asagaa ilaahay noo dhawaaqaya kullukum dhammaantiin daallun kuwa baadi ah oo haafiliin ah oo wax xaq ay garanhayaan aan jirin baatiin ilaa man hadaytuhu nimaan anu hanuuniyo maahin fastahduunii aniga hanuun i ahdikum waan idin hanuunine yaa cibaadii addoommahayow kullukum dhammaantiin jaa'icun mid kastaba waa mid baahan antum alfuqaraa'u ila allaahi wallaahu huwa alghaniyu alxamiid ilaa man adcamtuhu baad niman quudiyo maahin ee fastadcimuunii aniga dacaami weydiista udcimkum waan idin quudine yaa cibaadii addoommahayow kullukum dhammaantiin caarin dhammaantiin kuwa dharla'aanaa tihiin baad kuwa dhar tiran baa tihiin ilaa man kasawtuhu nimaan marasho siiyo maahine baad nimaan anigu marasho siiyo oon huwiyo maahiine hal nin oo wax keensan kara ma jiraan ee fastaksuunii waayo imarasho weydiista aksukum waan idin marasho siina buu yidhi ilaahay yaa cibaadii addoommahayow innakum idinku tukhdi'uuna waad gafaysaan bileyli habeen iyo wannahaari maalinba habeen iyo maalinba waad gafaysaan wa ana aniguna akfiru dunuuba dunuubta mid dhaafaanahay jamiican dhammaan waan dhaafaa ee fastakfiruunii dembi dhaaf i weydiista akfir lakum waan idin dembi dhaafiyo yaa cibaadii addoommahayow innakum idinku lan tabluquu ma gaadhaan durii aniga dhibkayga dhibaato inaad ii geysan kartaan suuragal ma ah oo fataduruunii markaadi dhibtaan walan tabluquu ma gaadhaan nafcii waxtarkayga inaad aniga wax ii tari kartaan ood wax ii geli kartaan suuragal mahlin oo fatanfacuni marka adigu anfacdaan waxaadaan ii qabanaysaan ma jiro yaa cibaadii addoommahayow low anna awalakum low habata hadduu sugnaan lahaa anna awalakum ka idinku horeeya wa aakhirakum ka idinku dambeeya wainsakum insigiinna wajinnakum jinnigiinna kaanuu inay ahaadaan calaa atqaa qalbi rajulin nin qalbigii kan ugu cabsi badan qalbiga ugu cabsi badan muxammadun weeye sala allahu calayhi wasalam rajulkaasoo waaxidin oo keliya oo minkum idinka idinka mid ah maa zaada ma kordhiyeen daalika arrinkaas oo taqwadaa qalbigaas kulli aad wada noqoteen fii milkii milkiyga shay shayna kuma dareen haddaad nebi moxamed oo kale wada noqotaan kulligiin oo hal ruuxoo nebi moxamed ka martaba hooseeye la waayo waxaad ii tari lahaydeen ma jiro buu leeyahay waxaad ii kordhin lahaydeen ma jiro yaa cibaadii addoommahayow low anna awalakum kiinna ugu horreeyo wa aakhirakum kiinna u dambeeyo wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigii taqalayn o dhan isu soo uruuriyo mukallafiin oo dhan kaanuu hadday ahaan lahaayeen calaa afjari qalbi waaxidin hal mid ah qalbigii waa ibliis ibliis oo kale oo minkum idinka idinka mid ah haddaad kulligiin wada ibliisun wada noqon lahaydeen ninkii ugu horraystiiba amarka ilaahay dadka in la diido u bilaabayba ah, u bilaabayba haddaad wada noqon lahaydeen ma naqasa ma nusqaamiyeen daalika arrinka aad kulli wada ibliisiin wada noqoteen mil milkii shay-an milkigayga waxba kama nusqaamiyeen sidaydii unbu sidiisii unbu ahaan yaa cibaadii addoommahayow low abata hadduu sugnaan lahaa anna awalakum kiina u horeeya waaakhirakum kiinna u dambeeya wainsakum insigiinna wajinnakum jinnigiinnu qaamuu inay istaagaan fii saciidin waaxidin hal bannaana sida bankii banki qiyaamaho kale qiyaamaha carasaat lqiyaama hal bannaana inaad isugu wada timaadaan kulligiin sida qiyaamaha laysugu keeni doono oo kale haddii ay sugnaan lahayd inaad kulli hal meel laysugu wada yimaado aadam laga soo bilaabo ilaa qiyaamada inta la roghayo wax aadami iman doona in iyo insiba haddii hal mar banaan laysugu keeno oo fasa'aluunii marka ay iweydiistaan nin waliba ilaahayow anu kanaan dooni ilaahayow kanaan dooni aniguna keer baan dooni aniguna keer baan dooni nin waliba wuxuu rabo ilaahay u dhiibta su'aasha oo faacdaytu aan siiyo kulla waaxidin mid la arkaba mas'alatahu mid walba su'aashiisii aan ku taago hoo waxana rabti soo maa hoo oon hal ruux oo waayo lahanka hajiye aynan jirin maa naqasa daalika arrinkaa ma nusqaamiyeen mimaa cindii waxaa aniga agtayda ka ah haba yaraatee nusqaan ma taabanhayo ilaa kamaa yanqusu lmiqyadu irbadu siday u nusqaamaysa ama miiqu maahina idaa udkhila albaxra badda markii la geliyo irbad bad la geliyo laga soo bixiyo maxaa naqsioo laga dareemi camal saasoo kale un weeye haba yaraatee haba yaraatee wax milkiga ilaahay ka nusqaamay ma jiro baad haba yaraatee baad yaa cibaadii addoommahayow innamaa hiya acmaashii acmaalukum acmaalukumtan khabarkaa ku tusinaysa ah, hiyada in acmaasha looga jeed innamaa hiya acmaashaas aad la imanaysaan acmaalukum acmaashiinii in weeye uxsiihaa acmaashii waan koobi lakum idinka un baan idiin ururin idinka un baan idiin nadaamin idinka un baan idiin diiwaan gelin um uxsiihaa lakum waan idiin koobi uma uwafiikum haddana waan idiin oofin iyahyadii si fiican baa laydinku oofinhayaa faman wajada marka ninkii hela khayra wuu dadaali jiray acmaal wanaagsan oo khayrun la kulmay falyaxmad illaaha tacaala ilaahay ha mahadiyo waman wajada hayra daalika khayr waxaan hayn ninkii helay ilaa isaga kasbadae falaa yaluumanna yuusan la dagaalamin ilaa nafsahu naftiisa mooyeen rawaahu muslimun muslim baa wariyey marka xadiidku waa xadiid baa le mubaarak oo cadiimo usuuludiin caqiida caqiidada baa le markaa gundhigeedii yuu xadiidku yahay caqiidada gundhigeedii allah addoonku baa le markaa sida u aqoonsan lahaa oo qadarta qumaata ugu rumayn lahaa kanuu xadiidku baa le marka gundhig u yahay xadiiث اlqudsi ama xadiiث اlilaahi xadiiث الrabbaani intaba xadiidka kale axaadiida kale nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlan wa ficlan iska leh axaadiisulqudsina qowlka unbuu leeyahay yacnihii macno ahaan macno ahaan baad le markaas xagga rabbi buu ka yimid baad xagga rabbi buu ka yimid marka fiiri hadda xadiidkan wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo rabbigii ka soo tabinaya fiimaa yarwiihi can rabbihi fiimaakii yarwii uu warinhayo nabigu huwa nabigu waayo hi alla uu ka eh, hi maagaba uu ka warinaya can rabbihi wadaadada barhkood baa meeshan xoogaa war wadaadku hal damiirunbuu laba qole u wada celina waa sidee maya hal damiir oo laba laba meelood loo celin ma ee meesha damiirun waa badan yahay ku badanaa intaan dhex soconno diinta ku badanaa macnaha damiir mustatir iyo mid baaris oo daahira labadii way kii mustatirkaana nin baa loo celin kii baariskaana nin baa loo celin hadda fiimaa yarwii faacilkii waa sunaya waa nabiga sala allahu calayhi wasalam higana waa waxa uu warinayo xadiidkan soo socda damiirkaasi ku soco xadiidkan soo socda wey can rabbihi waka rabbi baa laga warin ilaa nabigu wuxuu warinayaa xadiid buu warinayaa rabbi buu ka warinayaa soo ma maagu marka xadiidkii buu ku dhacay damiirkan hi oo baariska oo muuqdana maagii weeye oo yani xadiidka looga jeedo nabigiina warinhayeyna waa damiir musatiroo waa meeshu ku jira waa saa ujeeddadu hal damiir oo laba wadaad loo wada kala celin ha u malaynin fiimaa kiibada yarwii uu warinhayo huwa nabigu yaa meeshaa ku jirta hu maagaba waayo uu warinhayo oo xadiidka can rabbihi uu ka warinhayo nabigu caza wajalla annahu waayo ilaahay qaala inuu yihi rabbi yaa cibaadii addoommahayow innii anigu xaramtu ulma ulmigii baan xarimay ulmigu marka culimmadu waade markaa waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri mawdicih shayga oo meeshiisii meelaan ahayn la dejiyo ama mujaawasatu lxad xaddii oo la tallaabo ama milkulkhayr oo ay markaas la isticmaalo milkulkhayr oo la isticmaalo wuxuu dooniba ha ahaado dulmigaas ilaahay marka waa ka xaaraan ilaahay waa ka mustaxiil koonkan o dhan ba asagaa iska leh asagii waa xakiim xadgudub suuragal uma ah koonkan oo dhanna asaga haba iska leh milkulkayrba ma jiraan kulliba ilaan adduunka waa kana waxaan wada sheeg sheeganhaynaa uno war gurigan yaa iskale hebel baale yaa hebel baale wadankan yaa melikaha yaa boqorkaha melik fahad melikadaa makadaa adduunka waxoogaaga waa la iska sheeg laakiin maxaa la istusinhayaa tan mar walba aan ku tukanayno salaaddii maliki ywmi اddiin maaliki ywmi اddiin maalinta qiyaamada kolkii waxaan dhan cagta la mariyo oo awooddii la tusiyo nin walba waxaan sheegay anaa gurigan leh booskan anaa lahaa haddaad la hilmaadaysad maxaad uga tegaysaa maxaa lagaaga dhaxlaya ama maxaa xoog lagaaga qaadanaya haddaad u lahayd ay marka waxoo dhan maxaa lagu samaynayaa waxoo dhan baa la burburin maxaa marka liman ilmulku اlyawm maanta yaa milka iskale yaa wax sheegan kara ma jirto cid wax sheegan karta ma jirto lilaahi alwaaxid alqahaar wey lilaahi alwaaxid alqahaar wey marka milki aan koonkan aan asaga ahayn ma jiraane waxaan intan kale kulli nin waliba intaasaa ilaahay uu ogolaaday inuu dheebdheebsado adduunka uu joogo wananka haddii la raba la seejinhayaba oo laga qaadanhayaba inii xaramtu dulma dulmigii baan xarimay calaa nafsii naftaydaan ka xarimay wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid Ah, wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ilaahay dulmi baad marka waa ka mustaxiil baali wajacaltu waan yeelay buui ilaahay hu dulmigii muxaraman baynakum dhexdiinnana mid la xarimay dhexdiinnana waa dulmi waa ka xaaraan waan xarimay anigaa xarimay ee eh, falaa tadaalamuu fiir hadda intaasoo gogoldhig ah falaa tadaalamuu loo soo gogoldhigan haya ogow hooy anigoo allah dulmi waan iska xarimay idinka dhexdiinana dulmigii waan ka xarimay maxaa loo soo leenayaa falaa tadaalamu haas dulminina marka maadaaman anigu iska xarimay oo mustaxiil iga yahay idinkuna aan idinka xarimay iska ilaaliyo baad marka haas dulminina baad falaa tadaalamu haas dulminina marka dulmigu khatartiisuu leeyahay dulmiguna ma sinno bukhaari kufrun duuna kufrin wa ulmun ama ulmun duuna ulmin ulmi ulmi ka sokeeya waa jira marka de quraankii iyo axaadiiana waaba laga heli inuu dulmigu sidaa kala noqon xadiidkii baa de markaa saxaynka kolkay soo degtay aayaddii qur-aankayd aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun saxaabadu waa kay aad macnaha aad arrintaa u dhibaateen ayunaa lam yadrib nafsah mid anaga inaga midoo naftiisa aan dulmina xaggee laynaga heli nin aan dulmi samayna xaggee laynaga heli bay yidhaah way weerareen ila waxaa la yidhi aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah oo walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankoodii wax dulmi haba yaraatee aan ku darin baa dulmi aan taabsiinin ulaa'ika lahum اlamnu kuwa cadaabki iyo cadhada ilahay ka aaminka waa kuwaas wahum muhtaduun war mid inaga inaga midoon dulmi gelin xaggee lagu arki baa yaa saxaabadii markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintii markaasaa wuxuu yidhi dulmigan aayaddu ay sheegi waa shirki aayaddii kaleu nabigu soo qaatay calayh salaatu wasalaam ina ashirka la dulmun cadiim dulmigaasi marka waa kii shirkiga waa kii ugu weynaa waa kii ugu weynaa waalkaafiruuna hum aalimuun mhm. waalkaafiruuna hum aalimuun cadaa ibnu dinaar yaa wuxuu yidhi alxamdu lilaah waxaa ilaah waxaa mahad iskale buu yidhi ilaaha aan ilaaha yidhi buu yidhi waalkaafiruuna hum aalimuun en odhanin wاlظaalimuuna hum اlkaafiruun allahaasaa mahad iskale buu waxoogaa waxay ku macaan yahay shay walba ruuxa baad mufasirka oo kitaabka ilaahay fasiri ama ma ahe baad markaa hadda xadiidkii nabigaba fasiri waayo sala allahu calayhi wasalam waxoogaa carabiyada ishmaam loogama maarmi karo fiicni maahe loogama maarmi karo hadda marka aayaddaas wadaad baa u soo qaadanhayey wadaad u soo qaadanhayey والكافرون هم الظالمون إن الظالمين تقوى الكافرين بد إلهي بعد ظلمي ظالمين إن كافرين كل شيء هيو أيد سقط والكافرون هم الظالمون معناها ونا فهم سنين أرنتنا وبالعكس وأتنا علماء أجراد السلف كل حمدنا يا إلهي لا يو عربي قرنها يعني إلهان سائله بس وأسوأ دكتي هايو إلهان آيات دكتي جن بان لا هو ما هدنا قينا بالي معناها وحايا وحاوي وتكفى ميسان والك قالوا ويا وحى مبتدئ لقى حكايون mukhbar canhu mubtadaha la yidhaahda waxa laga sheekaynhayo waa gaaladii markaasaa waxaa walkaafiruuna gaaladii hum damiir waa la adke hum iyaga unba af soomaaliya kolkii waa saas hum iyaga unba addaalimuuna kuwa daalimiinta ah xataa waa daalimiin lama dhihin ogow dulmiga quman iyaga unbaa ku sifoobaa layidhi marka aayadda maxaa laga faa'iidaysan gaal aan daalimhayn aan la arkayn maanaa laga faa'iidaysan ba ayad taas ah dulmiga quman waxaa ku sifoobay inay gaalada yihiin mushrikiinta ah ayaddaas macnahaasaa laga fahmi ee lagama qaadanayo umana soo dhowow aalim oo dhan waa gaal bilcagsi macnihii ayadda cagsigeed ma aha taasi waxay noqon lahayd wاaalimuuna hum اlkaafiruuna ilaahay baada markaas ilaan waxaan dulmi aan laga helin baada way adag tahay taas ujeeddadu saas ma aha taas waa waa dulmiga ugu culayska badan haddee dulmiga haddaad gashana inaad rabbi xaggii u laabato ood shirkigii ka soo laabato oo gaalnimadii ka soo laabato haddaad islaam ridoobaahayna aad soo laabato waxaad ku ridowda ka beri noqoto haddii gaal hore u ahaan uu soo islaamo mooyeen waddo kale kuma furo dembi dhaaf kalena male diiwaankaas diimaan la bedela ma aha layidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa dulmiga kale waxaa weeye baade marka dulmu nafsi bilmacaasi duuna shirki macaasidii oo shirkigii iyo gaalnimadii aan ahayn oo kale oo baadeen marka naftaada aad dulminaysa wey ilan macsiyo kasta ood gasho naftaada oo dulminaysa wey maxaa yeelay ilaan ruux walba naftiisa ilaahay wuxuu ugu talagalay oo u diyaariyo hal-aankanba jooga makaan janno ah iyo makaan naar ah makaankii naarta ahaa macsiyadiiyo wixii baa lagu gaadi oo waddow ah makaankii jannada ahaana waxaa lagu gaari baa markaas daacadii iyo wanaaggii baa lagu gaari oo dariiq u ah waa haddaynaahu najidayni wey marka yaa naftiisa marka u laa'iqah naftiisan yaa u laa'iqa oo u habboon oo wanaagsan oo inuu maryo ah waddadii jannada soo ma waddadii jannada hadduu intuu garab mariyo waddadii naarta uu ku leexiyo naftiisa u dulmiya noqonaya الذين خسروا أنف... إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة alaa waayo markaas alaa daalika huwa alkhusraanu mubiin aayadaha macnaha lafdigooda waan laga yaab kalaan saa u qaadanhayo inaad meelaha qaarkood samida isdaba marmariya dhici karta ahay bal fiiri hadda marka ahay ninkaasi marka wuxuu noqonayaa nin naftiisa dulmiyey macsiyo ku dulmiyey kol hadday macsiyadaasi macsiyo asaga uun ku gaaban oo qaasira ay tahay waxaa la dooni ilaahay inuu u toobad keeno horta kabiiraba ha ahaatee taxta mashii'at illah bay ku sugan tahay aayaddii baa tusinayso in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika laakin liman yashaa baa layidhi hasdhiganin liman yashaa baa layidhi aba ilahay maku cafinaya mise wuku aqaabi waa suuragal taana waa inaad ilaahay iyada lafteeda uga toobad keento wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha adaan soo maraynay wey idfac bilatii hiya axsan ka dabagee istikfaarna la imow istikfaar la imow waa kaa iyadana waddadaasa albaabkeedii lagugu furay baad haddaad ku dhacda lafteeda hadduu dulmigaagi uu yahay dulmun way markaa dulmulcabdi liayri ayrkii buu dulmiye waasaan u badannahay sidaa haddaba marka ana kadeedanahay muslimiintii baa dulmin dadkii kalaa dulmin ama dhiiggiisii baa daadi ama xoolihiisii baa dhici ama cirdigiisii baa jiraaxayn dadkii kalaa dhibaato u geyn waataan isku hayno afar iyo labaatan ka sac oon isugu baabano adduuniya akhraba aan la seegnay dulmiga noocaasa marka inaad ka laabataay waa shay waajiba laabashadiisi marka waxay ku xidhan yahay ama ha yaraado ama ha weynaado ee walaalkii aad dulmido inaad ka xallishato hadduu xoolaa ha sii ama ha kaa xallilo ha kaa cafiyo hadduuna xoolaahayna curdigii soo dhaawacday way noo dhiman tahay iska nidhaahno gabadhaasi ma dhowrsoono warkaas intay leegyahay waxaa dulqalaf soo kii loo jideeye ma bal intuu leeyahay u fiirta ardiga wax laga sheego ninkaasi reer hebel uma dhalan waxbaa ku jira si dhab yar baan isaga dhahayna hadalkaas meeshuu leeyahayna kufrinimaaba lagu tilmaamay macnaha heerka shareecadu gaarsiisay dhacniga ansaabtu gaalnima amal yaa lagu tilmaamay wax dhow ma ah marka yani xantii hadda iyadu iskaba furan ba albaabkeedii noo furan tahay ba iyadu xantii <laughs> albaabkeedii ilaa min baab islaax kolka wixii looga jeeda lafteeda wadda ahayde aan iskaba dhanaansanayno iyadu baa macnaha oon iyadu isweydiin baan lahayn albaabadaasoo dhan kolkaa dulmi aad khayr ku samayso intaad nooshahay waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka war hooy intaad nin walowba adduunka joogto ninkii walaalkii madlamo dulmi u geystay ow berrita haddii aakhiro la tago diinaar iskuma furan kartid dahabna iskuma furan kartid xasanaadkaagii unbaa loo qaadi hadday xasanaadkaagu dhammaadaanna sayi-aadkiisiiunba korka lagaaga soo saari markaasaad naarta ku geli war heerkaa intaan la gaarin oo nin walowba adduunka aad joogto walaalkaa ka xallisha nabigu alayh salaatu wasalaam walaalkaa ka xallisho waxaad ka dhacday waaad aad ka hadday waxaad ka yani dhiiggaad ka daadisay dhibkaad u geysatay adduunka intaad joogto hadda fursad baad haysatahay gooraad dhimanna garin mayside aayar iska xallisho iska celi maalkii iska celi icafidheh waayo ruuxii baad marka ka xallisho waddadaasaa kuu furan haddii kale inaad ilaahay unbaa i caafin aad tidhaahda oo sugtid maya laba ri oo ishardinaysa ridii seenyaha ahayd iyo tii geesaha lahayd oo adduunka markay joogeen baa geeska kumidas ee kaga siinaysay yaa aakhira waxaa in looga gooyo mooye in la kala dayn mahay waydal wuxuusha xushirad bahaa'imtii baa loo kala qisaasan bani aadam marka baad maxaad u malayn adiga waxgaradka ah maalin maalmaha ka mida tuulo annagoo waxoogaa kitaab na loogu akrinhaya sheekh cabdullahi ibn bulayti buu ahaa inuu tafsiirka ahaabaan minasoo ka bax laba riti oo tuulada la keeno show alaabiya wax lagu qaadanhayay umaa meel agtaana soo istaagay wa islaayana midbaa mid kale qumaati u qabtay wuxuu yidhi waxba qaniin buu adigana <laughs> waa lagaa goyni adiguna waa qiyaama buu qaniini doonaa adduunyada macnaha xadiidkaas ku salaynayo sax nabiga ayuu sheekhu ku salaynayo ogow nabiga calayhi salaatu wasalaam adduunyadiibaaba ridii rida hardiday iyo sicii sicaa hardiyey iyo ritiga ritiga qaniinay sidaa loo kala goyn hayaa eh iyo digaaggii digaagga waadna markaas <laughs> waayo ku dhuftay yaaba laysaga khisaasane adiga markaas intaan heerkaa aadan gaadhin oo sayi akal dusha lagaa saarin ahay waa inaad waa inaad hadda dulmiga aad iska celisabaad wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu yaa cibaadii addoommahayow kullukum dhammaantiin daallun baadi baa tihin macnaha haafiluuna can shariicati illah ahay kulligiin baad markaas kuwa shareecadii ka maran baatiin sida nabigaba loo yidhi calayh salaatu wasalaam wawajadaka dallan fahadaa ilan dalaalkaasi ku oobaade marka sharciga kayrkii oo ama gaalnimaha ama xaggaa ujeeddadu ma ah macnaha kuwa macnaha maa kunta tadri malkitaabu wala liimaanidii oo kale wey ku aan ka warqabin shareecadii ama waxaan loo waxyooday ka maran baad ahayd يعني نن والبنا سوساس ما والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا marka ruuxa marka daali waa lagu sifeyn karaa macnaha de sharciga baad ka maran tahay mar haddaadan garan haynin macna ahaan baa daali lagu sifeyn karaa hadda qaar hadda daali waaba nahay oo dalaalkii qumanaa waaban ku sifaysanay laakiin bilkuliyan baada kullukum baa laydin ogtahay nin waliba uu ka qaawan yahay xaqi iyo shareecadii baad inuu garto ilaa man hadaytuhu buhi ilaahay niman hanuuniya mooye fastahduunii baad ani hanuun i weydiista ahdikum waan idin hanuunina diintiinna anun baa idinku hanuunina ay hanuun i weydiista baad marka saxaabadii ama culimadii salafkii ayagoo cibaadadii dadaalahaya haddana cabsidii mar walba hanuunkii nifaaq inuu ugu soo gabado xataa cibaadadooday aad uga cabsan jireen keligoodba ma hadeen ninba ninku ka cabsi badan yahay ninba ninku manaha ka cajo badan yahay buu kabsi cabsi badan yahay bay manaha arrintaa uga yani hidaaya weydiisashada iyo cabsidu ay uga badan tahay uga waayo badan tahay ilaa nabigeennaba sala allahu calayhi wasalam bal aad u fiirso salaada ceshaha markuu tukaday oo yacnihii jiifkii iyo balahurdadii wixii loo qalab qaaday asagoo cabsi ilaahay aayadahan intuu aqriyey إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات إلى سورة الأمات كذا على عمران ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها الله آياته نين أقريي أم فكرين باهوغي نبي عليه الصلاة والسلام هبين كنا محالي سوء كله إنا عودها إلمو وبها كله أفريسنا كله أتغن أساء إلمو ويواغ وبري waana hada ogow waa asagii baaba laleeyahay haduu inaa fata liyaqfir laka lama taqaddama min dhanbi wama ta'akhir wax dhan loo cadaynaya ogow baa oo iska warqaba ninba ninka dheeri Abdullah ibn Mas'ud man lam yafad man lam yakhaf nifaqa fa huwa munafiq bu ninkaan nifaq ka cabsanin aswaa wasaa munafiq ku yahay ujeedada nifaqa nifaqul amal way shaydaanku waa ku soo gabanaya munafiqi gaalnimada hamoodi amalkaagi buu shaydaanku ka fasaadi nifaqul amal way waxa marka la sheegay sida darteed waa ka ilaahay nagu waajibiyey salaadii la arkaba inaan hidaayada weydiisano ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim soomaali salaadii la arkaba sunan iyo farad toonaba ihdina siraada almustaqiim ihdina siraada almustaqiim salaadii baabad u taagan tahay ilaahay wejigii baabad taagan tahay waabad hanuunsan tahay hidaayada aad sheegi maxay tahay soo kala hanuunsan tahay ma ma waxaad haysataan haddana ilaahay sii weydiisan ujeeddadu saama hidaayadu mid guud iyo haddana tafaasiishii ajzaadii ood qumaati ugu sii toosnaato oo sii barato oo sii hanuunto tanaa lagaba maarmaano mar walbana meel kastoo joogta ad usii baahan tahay marka hidaayada mar walba ilaha inaad weydiisato sheekh baa waxoogaa wuxuu dhowrayshuu dadka acmaashoodii dadkaan isku mid ahayn dadka qaarkooda isu bogay ilaahayna ruux wuxuu ugu fogaal badan yahay markuu isu bogo oo u maleeyay inuu qumaati ilahay u rillo geliyey ila cujbiga ugu daran shayga ugu daran camalkaaga baabiyo waa cujbiga tii marka wuxuu yidhi dadkii labay noqdeen markaad fiirsato nin cabsida cibaado kasta ha la yimaade waayo cabsidii waayo allaahuma hdina allaahuma hdina allaahuma hdina allaahuma hdina allaahuma hdina siraadaka almustaqiim allaahuma hdina ilaa sawaa'i sabiil allaahuma hdina sidaa un leebad mar walba waana saxdi taa kadii la arkaba xataa waxaad halis u tahay inaad ridowdoba firi taa kadii la arkaba simbiraxa yaad qarka wax kale iska badaayi iyo nin leh waayo ilaah waan hanuunsanahay ilaah waan hanuunsanahay ilaah waan hanuunsanahay haddaa isu yar bogto macnaha saas wey ilaa afkayna ka tidhahda ma ogow haddii aad iskuba qanacsantaho cibaadadaadii waxaa ku qanacsan tahay kaannamaa adoo yinu ilah waan hanuunsanaha ilah waan hanuunsanaha ilah waan hanuunsanaha ilah waan hanuunsanaha hmm, marka lama rabo taagadii la arka waa inaa cabsi ilbiriqsigii la arkaba khatar baa ku jirta inaa cabsidaadu ay zaa'id noqotaa la dooni fastahdunii hanuun ii weydiista bilah ahdikum ilaahu hanuun ugu quwey rabbiyo marka hanuunka waa kaan hore u soo sheegnay waa labo hidaayada hudaha laba wey hidaayatu tambiihin wa dalaala taasi waa tan oo ilaahayna lagu sifayn way marka malaa'igta xadda lagu sifayn ambiyadii lagu sifayn qur'aankii lagu sifayn culimadii lagu sifayn nin walba nin kastaba baad markaas ninkii wadda ku tusiyaba tusaale way mogtahay haadi yani waa ninkii wadda ku tusiyey war hoy wadadana way xuntahay ka jooga ninkii culima ku yidhi war wadadana way fiicantahay qaad haadi wey midna waa hidaayatu tawfiiqin wa ta'yiidin inaa kan hanuunkiiba la waafajiyo oo lagu aadiyo laba gara marininba ta allahumba khaasla cid kale ma bixin karto waata nabiga loo diidan yaho laleeyahay innaka laa tahdii man axbabta tan kalaha horena waata nabiga loo sugayo laleeyahay wainaka latahdii ilaa siraadi mustaqiim marka hidaayadaas ilaahay ou rabbi hidaayadaadna waafaji ala qaadire fastahduunii baad ahdikum yaa cibaadiyi addoommahayow kullukum dhammaantiin jaa'icun kulligiin way wada baahan tihiin ilaa man adcamtuhu niman aanu quudiyo maahin risqiga yaa bixiya yaa razaaqa in allaha huwa razaaq dulquwati lmatin wmaa min daabbatin fi اlardi ilaa cala allahi risquha kul allama wada arsuqahayo اللهم بأرزقها يبال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها in allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin risqi alla umbaa bixiya alla umbaa bixiya fastadcimuunii aniga dhacaami weydiista udcimkum waan idin quudina baad aniga dhacaami weydiista waan idin quudina baad ilaan kolkii xaqiiqada sida laguu barahayo oo hanuun ilaahay unsan bixinin ma suuragala lagu leeyahay dhacaam ilaahay unsan bixinin ma suuragala lagu leeyahay yaqiintii baa lagaa dhaadhicinhaya yaqiintii baa lagaa dhaadhicin marka kolka lagu leeyahay waryaa camal fal waqul icmaluu fasayara allaahu camalakum waryaa camal fal lagu leeyahay waryaa shaqadan qaba lagu leeyahay war waxaan sameeya lagu leeyahay inay adiladu iska hor imanaysa maaha qalbiga waa inay yaqoyntu ka dhaadhacdo qaalabkana waa inay jawaarixdu waa inay qabato asbaabti asbaabti waa inay qabato asbaabtii inaad qabataan loo baahan yahay fastadcimuunii baad udcimkum baad waa idiquudine yaa cibaadii addoommahayow kullukum dhammaantiin caarin waayo mid qaawan weeye kulligu nin kastaba waa baahan waa qaawan yahay ilaa man kasawtuhu niman aanu aragtira maahin e, fastaksuuni aragtir i weydiista waayo agsukumbade waan idin huwina waan idin arad bixina i weydiistaba ilahay ku kalsoonaada marka waxay keenaysaa ugu nacaan yaqiintu yacni kolkaad ogaato waxa wax bixiya inuu allah yahay wuxuuna bixin marnaba ayna suuragal ahayn asagiina ikhtiyaar uu ku siiyo dhaqdhaqaaq ilaa hadda fiiri ninka gacantiisu laleemada ay leedahay ama ay shalalku ku dhacay oo gacantu saa isaga ligliganayso oan xukumi karin kolla sidan u dhici kolla sidan intuuta kale kusoo qasaa dhahaan mooyeen harakada ay samaynayso iyo ninka gacantiisu ay shaqaynayso kolla saa u qaban kolla soo dayn kolla calin kolla sidaan waxayn inay baadle markaas labada dhaqaaq kale lama yihiin kulli waan wada garanaynaa soo ma ikhtiyaarka caddiga ama iktisaabka caddiga laidin sheegay taas wey saddex baa marka meesha isla taalla waa arin adag oo caqiide adagna salka ku haysa wey oo meelihii qolyihii lahaa muctasiliintu addoonku asagaa shaqadiisa iyo camalkiisa abuuran haya hidaayada iyo dalaalka asagaa abuuran muctasiliinta qoladii jabriyada la odhan jireenoo addoonku waxbaba ma hayee baarin baarin ay dabeel wadwaddo oo kale suufyada dabeel iska wadwaddo oo kale camal taas ehlu sunnuhu inta udhaxaysa ku jiraan waa arrin adagoo yani caqiide adag ah macnaha waxay ka dhigeen inaan nahay oo kale qoladaa jabriyadu gacantaa ligliganayso oo xarakadeedu aan innaba ayna adig kula shaqaynaynin ama inaanna kuwana waxay yidhahdeen asagu addoonku hanuunkan asaa gacanta isugu haya baadinimadana asaa gacanta isugu haya laakiin ahlu sunnuhu maya midna arrintaa ma aaminsano ee waxaad og tahay dhaqaaqaagu inuusan dhaqdhaqaaqa la mid ahayn waad qabatay waad sii daysay waad soo celisay waad istaagtay waad fadhiisatay waad rukuucday waa toostay nawcu ikhtiyaarin aad leedahay waa is ogtahay wa maca daalika shaqadan hadduu ilaahay uunan dhaqaaqan kuu qadarin oo kuu ogolaanin inaad dhaqaaqi kartana inaad dhaqaaqi karinna isla waktigaaba waad yaqiinsanta awooddan aad aragtideed gacanta sidan ku leh leedahay hadduu ilaahay una ugu talagelin waa iskaynkayga warkaaba dhag taana waad aaminsan tahay waa kan hadda xadiidkaan kor taaganna inaad taa marka isla aamintaan la dooni wadaad baa hadda koor ku taxayuray nin waa xoogaa arrinta hadda aanan fahansan sir u ahay waryaa baabuurka ma adaa wada mise allah wadaw war u fiirso baabuurka ma adaa wada mise ilaahay baa wada anaa wada oo ilaahay kulama wada miyaa wuu ku dhacay waaye maya ilaahayna wuu ila wadaa seed u wada wadaan marka yaa isla wadaan ma iska nisana midkiinba kol miyuu wadaa sidee wey ila waa caqiido ogow nalkii la arkayba ku haysataaye wax ma aha yacnihii ahaa wax dhalanteedihii iyo wax yacni naadirnaadee ma aha waa wax shaqadaadii o dhan la socda wey mar oo meelo adag laisugu baaba'ay o caqidada laisugu baaba'ay maya waa inaad ogaatid allihii ku siiyey baa de markaas xubnahan oo kolka horeba sidan u habeeyey oo laablaabkan iyo waxaan sameeyey qudradan aad ku karaysana iyo caqligan iyo waxan iyo baade markaas fikirkan inuu asagu kuu dhiibay kulli asaguna inuu hayo xukumo markuu doono uu ingejin karo markuu doono uu fidin karo adigana ikhtiyaarka uu ku siiyey inaad tan ogaataa loo baahan yahay baad hmm, inaad waa meel khatar ah sheekh oo meel walba lugta ku haysa wadaadada barkooda dadka wacdinhaya meeshan xataa way lugta way la soo galeen ah, qoraxdan oo iftiinka iyadu iskama lehe ah, ilaahay oo siiyey yay nala iftiiminaysaa taa lafteeda khalada iftiin ayada ilaahay uu siiyo iskeed u leedahay ma jiraan intay soo baxdu ilaahay ka dayn karaa iftiinka ma ka laasimhayo ayada lafteeda waa markaas meesha salkay ku haysaa waa arrin culus arrintii marka gunta laynoo dhigaya ogaada ilaan wuxuu ilaahay qabto waa arrin culuse eh, shaqooyinka ilaahay u qabto bani aadam shaqul ku waata qur-aanka laynoogu manasheegna ogaada ilaahay samadana asagaa sidaa u dhisay ilaahay rafaca asamaa'a bikayri camadin jacala alarda mihaadan bixaartan iyo badahan asagaa keenay wafajarna alarda cuyuunan webiyaashan annagaa sii daynay waxa o marka yaa ilaah shaqadaa ma ku murmi karaya soomaali laakiin qur-aanku mu idin leeyahay ama idinkii laydin abuuray waa ka layna leeyahay qur-aanku mu idin leeyahay ilahay waa ka guryahaasaa idinku dhisay waa shaqadeenna bani aadamka inta badan aan qabanno laynama lehay soomaali ilaahay waa ka guryaha sidan idinku dhisay ilaahay waa ka dharkasaa idinku talay dharka asalkiisa in laynoo soo dejiya la sheegi baado qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw'atikum wariisha laakiin waa ka dharkasaa idinku talay waa ka sidan idinku wahayay lama lehay soomaali shaqooyinka kala duwan inaan fahantaa u baahan marka shaqooyinka inagu aan qaban karo soo ma aragtid maradii la xidhanhayay cuntadii la cunahayay daarihii la kasbahayay oo inaga ahaa tiibaa inaad adigu is-aaminto oo siday soomaalidu yidhahdaan xagla laaban xoola laguma helo nimaan shaqaysanin shah ma cabo ah, soo ma aragtid inaad aamintaa la diidan yahay iktisaabka laguma diidan lakiin arrintaa aamintaa la diidan yahay markaasaa la hoy anaa dadka quudiya nin walba wagasan yahay anigaa bixiya nin kastaba marka uu qaawan yahay aniga wey waxa dharka bixiya xaqiiqadu aniga wey taasaa marka lagu leeyahay baad allahumma anta alghaniyu dhu wanaxnu cabiiduka alfuqaraa'u dawu yaa cibaadii addoommahayow innakum idinku tukhdi'uuna waad gafaysaan billeyli habeen iyo wanahaari habeen iyo maalinba waad gafaysaan dhuf kama fursanaysaan kullu bani aadam khadaa'uuna wa khayru lkhadaa'ina atawaabuun wa ana akfiru dunuuba jamiica aniguna dunuub oo dhan waan dhaafaa shirki waxaan e, ka hayn fastakfiruunii akfir lakum dembi dhaafi weydii weydiista waan idin dhaafiye baan waa ka hadda xadiikii kale ilaan kuuka u fadi lamidune ina allaha yabsudu yadahu waayo binahaari liyatuuba musii'u leyl wa bilcagsi wayasudu yadahu bileyli liyatuuba musiiu nahaar maalin habeenba albaabadii way idiin furan yihiin baa leydi ilaa qoraxdu meesha ay ka soo baxdo ama mee ruuxu uu nafti ka quusta qarqarisada ay qabato kolka albaabada toobada waa laga xidhahaya adu awqaadaa mooyeen inta kale waxaa la yidhi waade markaas dembi dhaafka ilaahay waa furan yahay ilahay dembi dhaaf weydiista laakiin awqaaddu way kala duwan tahay hiraabtii oo kale hiraabtii oo kale habeenka niskiisa dambe qabla fajri aani ka horeeya waayo marka waqtiyadaas waa waqtiyadabaade munaasibkaa waa in qumaati loogu sii dadaalaabaad dembi dhaafka ilahay la weydiista waa kan saxaabada lagu ammaanahay وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون هلابتي بدم داف ويديسن هيان بعد قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هرابتي بعد مرة كو استغفارته ويديس مرة حلقة هرابتي عيار معه وين استغفارته لقد cabdullahi ibn cabbaas wuxuu samayn jiray habeenkii wuxuu salaatulayl tukada tukada tukadaba markay ahraabti la gaadho haye waa waqtiga istighfaarta odhan jiray waa waqtiga istighfaarta cabdullahi ibn cabbaas odhan jiray marka fastaghfiruuni aghfir lakum dambi dhaaf i weydiista waalidiin dambi dhaaf i baa allahumma ighfir lana wa liaabaa'ina wa ummahaatina yaa cibaadii addoommaha yow idinku lan tabluquu ma gaadhaan baa durri aniga dhibkayga baad le fatadurruuni aad dhibtaan wax kasta haddaad samaystaan aniga waxaad ii geysanaysaan ma jiro walan tabluguu nafcii nafcigayga ma gaadhaan oo fatanfacuni aad anfacdaan ahay wax aad dhiila oo dheriya ama iiga kiidhanmi ama iigu kordhi ma jira buudhi ilahay haba yaraatee arrintii baa marka qumaati loo sii caddayno waxaa la yidhi yaa cibaadii addoommahayow low anna awalakum kiinna u horeey nuxaadda barkeed baa isaga qadara ficil macnaha lowda sidan oo kale o dhan maaha mm-hmm. walow annahum sabaruu xataa takhruj ilayh qaarna waxba uma qadaraan low habata hadduu sugnaado anna awalakum kiina u horeeyo iyo wa aakhirakum kiina u dambeeyo iyo wa insakum insigiinna wa jinnakum jinnigiinnu kaanuu inay ahaadaan hadday sugnaato calaa adqaa qalbi rajulin nin qalbigii kan ugu cabsi badan idaafa dibu laqme horaan soo sheegnay nin qalbigii kan ugu cabsi badan haddiibaad markaa aad wadaay kulli aad wada noqotaan rajulkaasoo waaxidin oo keliya hal nin qalbigi ilan maa jacala allaahu lirajulin min qalbayni fii jawfih hal qalbi mu ruuxu yeelan karaa ninkii keligaah ugu qalbigiisu midka ahaa ninka ugu cabsi badan nabiyullaahi maxamed mu noqonahay sala allahu calayhi wasalam haddii aad wada noqotaan baa la yidhi maa zaada daalika arrinkaa ma ziyaadinhayo fii mulkii aniga mulkiyga shayan shay kuma ziyaadinhayo kol hadday saa tahay waxaad ogaataa cibaadadan iyo waxaan daacadeed la imanayso oo ilaahay dartii waxaan u sameeya in lagu leeyahay ilaahay raxmaddiisa iyo ridhihiisa iyo manigiisa iyo karamkiisa iyo deeqdiisa inuu adiga kugu naxariisto mu rabaa bas wax kaloo daro ilahay uga kordhin ma jiraan in adiga lagugu naxariisto bas umbaa la rabaaba inta umbaa la rabaa wax kale ha u qaadanin baad adiga un wey yaa cibaadii addoommahayow low habata hadduu sugnaada anna awalakum kiinna u horreeya wa aakhirakum kiinna ugu dambeeya wa insakum kiinna insiga ah wa jinnakum kiinna jinniga ah kaanuu inaad wada ahaataan dhammaan calaa afjari qalbi waaxidin hal mid ah qalbigii qalbigaa kan ugu faajirsan ah, qalbiga ninka nin kali ah qalbigii kan ugu faajirsan waa ibliis oo minkum idin waahid oo minkum idinka idin kamida ah, hadaad wada noqotaan ma naqasa dhalika arrinkaasi ma nusqaamin hayo min mulki aniga milkigayga shay aan shayna kama nusqaamin hayo ah, wax iga nusqaami ma jira buuri ilaahay yaa cibaadii addoommahayow low anna awalakum waaaakhirakum kiina u horreeya kiina u dambeeya wainsakum wajinnakum jinnigiiyo insigiinnaba qaamuu haddaad istaagtaan kulligiin fii saciidin waaxid hal bannaana haddii aad kulli wada istaagtaan oo isugu timaadaan oo fasa'aluunihim ay wada weyddiistaan kulligood fa acdaytu aan siiyo kulla waaxidin mid la arkaba mas'alatahu su'aashiisa mas'alata waa iska masder mas'alatahu su'aashiisa aan siiyo su'aashiisaba aan siiyo maa naqasa ma nusqaamahayo daalika arrinkaasi ma nusqaaminhayo mimaa cindii aniga waxa agtayda ah ilaa kamaa yanqusu lmikhyadu irbadku ama miiqa labadaba waa la dhaha mikhyade mid walba waa w wax lagu tulay mikhyad aaladu tolid wey miiquna waa w wax lagu tulay irbaduna waa wax lagu tulahay ilaa aalad waa macnaha ah, mikhyad aala wey waayo irbadii lagu tolahay ama miiqii lagu tolahay kaas waa sida u nusqaamiyo mooyeen idaa udkhila albaxr badda marka la geliyo irbada ama miiq badda la geliy oo laga soo baxayey baddaa maxaa ka nusqaam wax nusqaaman dareemayna ma jirto xataa xaqiiqatan innagun baa laynagu tusaalayne xaqiiqatan xataa intaa kole ma sii dhanaanaysaa layidhi maxaa yeelay kansiga ilaahay iyo kaydka ilaahay asagoo haba yaraatee mid naqsi iyo dhimitaan u gelin ma aha laakiin baddii inagu ma dareemine in yar haddaad tagu qaadee naqsi waa un gale xaqiiqatan laakiin waa naqsi inagu aanaa dareemin warka waa tusaale un tusaale waa macnaha lagu soo suuro dhaweyn waa lagu soo suuro dhaweyn baa waa lagu soo dhaweyn baa ila in badan baa moogtahay waxa waxa garan baa aad garanaysaa lagu soo isugu suura dhaweeyaa in badan ila dhul bax ya ibadi adoomahayo inma hiya taasi a'maalukum a'maashini way uhsiha wa nidin koob wa nidin koobalay kulli waxa ilaah badan ma li hada alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha walba kitaabkiisa ba loo dhiibi baan wakula shayin alzamnaahu daa'irahu wakula insaanin وكل إنسان ألزمناه دائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ثم أوفيكم بعد إياها وأن إذين أوفن آه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فمن وجد مرك نكي هلا خيرا خير نكي هلا فليحمد الله تعالى marka helitaankani laba waqti buu noqon karaa in adduunka looga jeedaa suuragalah in hadda qiyaamadii meeshii qumanayd looga jeedaa suuragalah adduunka in looga jeeda waa suuragal oo ilaan xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasaba meesha ku jirta habeen iyo maalin bina isxisaabisaa loo baahan yahay maanta shaqooyin baad qabatay caawa ha iska seexanin uune danaggilna bal horta isfiirso mar walba maanta maxaa wanaaga maxaa cibaado ah maxaa khayraad oo xasanaad oo qabatay wixii aad qabatay alxamdulilah rabbi alcaalamiin alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilahay ku sii wixii maxaa sayi'ahaad oo wixii sayi'aad qabatay allaahumma ighfir lii ilaahu ii dhaaf ilaahu ii dhaaf berina saa isla xisaabtan saa dambe saa isla xisaabtan liibaan baad u dhowdahay marka haddii aad adigu adduunkama joogo aad dareento wanaag ilaahay ku waafajiyey salaaddii markaad tukatabaso alxamdulilah dhe laguma leh mhm. sow shukrigeeda lasoo laguma lahabaad salaad kasta markaad ka baxdo maxaa la yidhi allahuma aacinna calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ya allah ducaada waan ku jeclahay nabigu soo saa dheh ma odhan jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam baa marka fiiri ku shukri marka ilaahay xamdi nacmadii la arkaba shukrigeedii shukrigeedii baa sii soconhay falyaxmid illaahi tacaala waxaa kaloo suuragala hadid tii dhabtayd qiyaamada inaad kolkaa baadde markaas in lagu tusiyo looga jeedo hadda kolkaas xamdigaasi kii takliifiga ma ah waa kii macaansiga ah waa kii ahlu jannuhu baad mar walba kolka alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wama kunna linahtadiya lowla an hadaana allah الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل هذا كل الجنة أركنا تقوي مركز أقوى حمدنا يا سمارك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين مركب بمعنى خبر بين قنايات ويكون حمدنا يومي hadalkun bay macnaa alkhabar yuu markaa noqonayaa falyaxmad illahi tacala markaa way ku xamdinayaan alxamdu lilah aladii axallana dara almuqaamati min fadlih laa yamasunaa fiiha nasabu walaa yamasunaa fiiha luqub kaasuu markaa noqonaya waman wajada hayra daalika arrinkaa hayrkii ninkii hela oo kolkuubaa de markaa isfiiriyey sayi-aad uu maanta la yimid uu arkay naftiisa iyo cid kale wuxuu dulmiyeyba falaa yaluumanna ilaa nafsah naftiisa mooyeen wax kale yuusan la dagaalamin sayiaadka shahawaadka naftaada ina nafsa la'amaaratun bisu naftaadii baa ku amartay adna waad hogaansantay markii la rabi inaad iska istaa inaad nafti waa midna lawaamo tahay midna ammaaro tahay lawaama wanaaggii bay kugula dagaalami oo kugu toosinaysaa waxay midna waa ammaaro oo xumaantii bay ku amraysaa waxaa la rabaa markaa nafti ammaara inaad iska qabato haddii kale way ku halaagi baad marka naftaada mooyan cid kale hala dagaalin baa ilaahay asagu shartaas baad marka madaxa kuuma gelinin baad falaa yaluumanna ilaa nafsahu rawaahu muslim rawaahu muslim muslim baa wariyey baad ilaahu xaqna waafaji الحديث الخامس والعشرون حديث كشن يلباتنات مروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا ضدوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أصحاب النبي كمذا قالوا وحي لهذين lilnabiyi waxay u yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam yaa rasuulalaahi rasuulka ilaahayow dahaba way la tageen ahlu duhuuri maalqabeennadii dadkii baa maalka badnaa bilujuuri ajriyaalkii way la tageen dadkii maalqabeenkaaba ajirkii nagala tegay bu yidhah oo waa sidee yusalluuna way tukanhayaan kamaa nusalli ka salaatina saanu tukanayn wayasuumuuna way soomhayaan kamaa nasuum saan soomayn wayatasaddaquuna waayo bifuduuli amwaalihim maalyaalkooda wixii dheeraadka ahaana baad waysla qaysanhayaan annagii ma boorkana looga dhaqaaqayda qaala wuxuu yidhi baad markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam awalaysa miyuusan ahayn shaan iyo xaalku qad jacala allaahu eebba miduu yeelay lakum idinka maa tasadaquun oo ilaahay idinka waxaad sadaqaysataan oo ragga aad kula taratantaan soo ilahay idinma siinin inna lakum idinkuu idin sugnaadaa layidhi bikulli tasbiixatin sadaqa tasbiixdii la arkaba sadaqaad ka helaysaan subxaana allah aad tidhaahdaan wa bikulli takbiiratin sadaqa takbiirtii la arkaba sadaqaad ka helaysaan allahu akbar وبكل تحميدة صدقة تحميد إلا أركب الحمد لله صدقة كهلسان وبكل تهليلة صدقة توحيد سجل أركب صدقة كهلسان وأمر بالمعروف أما وبكل أمر بالمعروف صدقة أمر كستولس أمره صدقة كهلسان ونهي عن منكر حمان كستول ريبو صدقة كهلسان وفي بضع أحدكم صدقة xataa mid idinka idinka mid ah budcigiisabaadle xubintiisii taranka macnaha zawjadiisiibaadle hadduu isticmaalo u tago sadaquu xataa ka hel intii hore dhan baadle marka lagama hadlile ahay wax la bushomanahay tanayn la yaabeen ilaan intii hore cibaado maxdi ah takbiirtu waa cibaado maxdiya tawxiidku waa cibaado maxdiya tasbiixdu waa cibaado maxdiya laakiin zawjadaadii ood u galmootay sadaqa idiin noqon tanaa marka waxoogaa ilaan waa nin shahwo gudan haye waata shahwada intii lala kadan yahay xataa meel xaaraan lagula dhacahaye shahwadii baad markaas tiibay markaas qaalo waxay yaa rasuulallaahiyow ayaatii axadunaa midnaga midihim ma iman haya shahwatahu shahwadiisa ma la iman oo macnaha ma gudan oo wayakuunu ma u ahaan lahu ninkaas fiihaa shahwo gudashadii ajrun ma intuu shahwo guto ajir ka heli qaala nabigu baa dee qiyaas la yidhaahdo waay cagsi la yidhaahdo waay markaa bilcagsi loo qiyaasanhayo kii buu nabigu siiyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu hi ara'aytum bal ka warrama low wadacahaa haddii uu dejin lahaa low wadacahaa shahwadii hadduu dejin lahaa axadku fii xaraamin xaraam hadduu dejin lahaa akaana wisrun calayh dembi korkiisa ma ahaan haya ma ahaan lahaa waa nacam wey fakadalika sidaasaa idaa wadacahaa fi lxalaali markuu dejiyo kaana lahu ajrun rawaahu muslim saasuu ajir ugu ahaan hayaa bale hadda fiiri marka meeshan إن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور dadkaas fuqaraa ulmuhaajiriin kaasay ahaayeen baa lii kuwii ansaartana iska raacaya arrintuna waxay ku timid ilaan raggan saxaabada ee maalqabeenkiihi dadkeenan addunyadu iskaga mashquulsan maahayn addunyadu ay qafaalatay ma ahayn waa ragga ilaahay uu ka sheekeeye uu yidhi rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah ayagoo ganacsanaya ayagoo maalqabeenaya ayagoo maal kasbanaya yaan haddana khayraadkii salaadii macnaha yanii xajkii waay yanihii baad marka soomkii haba yaraati aan looga hormaraynin iyo adkaartii yaan looga hormaraynin marka tanaafuskana ina adduunya lagu taratamo waatuu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam waa shaygaan uga cabsi badna ummadayda faqri inuu idin laayo marna kama cabsanayo nabigu alayh salam xadis saxiixa laakiin waxaan ka yaabi adduunyo in laydinku soo fataho ood ku taratantaan kuwa idinka horreeyaba si ugu taratamaan oy idin halaagto kuwa idinka horreeyaba si u halaagtaan taan baa idinku cabsi badnahay bu nebigu isalaatu wasalaam marka taasi waa ta laysaga digey taratanka laysaga digey wey midna waa ka laydin amrahayo wa fii daalika falyatanaafasu lmutanaafisuuna lilah limili daalika falyacmal ilcaamiluuna lilah tanaafuska diinigaa wey waatanuu nebigu l alay slam nin waliba adduunyadiisa ha u fiiri ninka ka hoosey maxoogaa maalyari baa isku tuuntaa kuwaan waxba haysanin bal fiirun baad arki kolkaasaa nacdada ilaah garan waxoogaa yar qoorxumin baa isku tuuntaa kukaa qoorxumin baad arkiya fiir naafanimin baa isku tuuntay haa ku sakan hadoon ka ciba karinoo in kaadii laga qaado u baahan baad arkiya isku heri adduunyadaada ka kaa hooseeyaa loo fiiriya aakhiradaada diintaadana ninka kaa korreeyaa loo fiiriya taratugile saasuu ku iman hayaa ninkana kaa cilmi badan sidiisoo kala noqo ninkana kaa cibaado badan sidiisoo kala noqo ninkan saasaa la doonhaya tanaafuskii marka weyn saxaabadii markaa fuqarada ahaa raggani salaadii iyo soomkii iyo hadda xajkii kuwana inay dheeraad usii noqdaan baaba laga yaabaa way la siman yihiin wamaca daalika maalin iyo habeenna waa ka raaxoy bixinayaan ayagii baaba laga yaaba inay quudin hayaan arrintii baan horyaa lanaga tegiye ma aragtaa limithli daalika falyacmil caamiluun infaaqiyo maru bilaamaani bay ayay arki hayaan ayagina ayna haynin tii bay nabigu u yimideen sala allahu calayhi wasalam waxay saxaanku soo saareen inuu baade markaas uu yidhi nabigu salaadii la arkaba gadaasheeda waxaad tidhahdaan subxaan allah saddex iyo soddon jeer alxamdulilah saddex iyo soddon jeer allahu akbar afar iyo soddon jeer ama mehe saddex iyo soddon jeer lagu dhammaystira marka laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah intii baa loo soo sheegay tii baa marka waayo kuwii kale way maqleen ayagu oo maalqabayka ah ayaguna saadirku subxaan allah walxamdulilah wallahu akbar subxaan allah way la yidhahdeen yaa rasuulallah yow intiina waynala maqlayna waynala yidhahdeen dalika fadlullah yuutihi man yashaau nabigu calayh salaatu wasalaam marka taratankaasaa jiray oo ibdada waa la rabaa xasadkaa la diidan ya ibdada waa la rabaa dahaba ahlu duhuuri bilujuuri ajriyaalkii intaa marka khayrka loogu taratamaa la doonaya yusaluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim maalkooda xaajadooda ka dheeriga ah baad bifuduuli amwaalihim baa mugta xataa biamwaalihim laskama idlaaqin maxaa yeelay sadaqadu maxaa uga cajo badnayd sadaqadii baad markaas can dahri qaniy an tatasadaqa baad markaas yacnihii kifaayada oo kifaayadii haddii aad maalkaagi oo dhan wada bixiso abubakar sidiiq oo kale haddaad tahay saasoo kale waa naadire waa laga yaaba laakiin mar walba waxaa kuu fiican baa inaad waxaysato sidii mucaad markuu la ubay ibnu kacb markuu la dadaalo nabigu wax reebay u odhan jiray maxaa yeelay haddaad saabir tahay ood ishubto ama adiga reerkaaguba aad hubtiin oo maalkaad bixiseen marnaba naftiinu haddaad gaajatona dib war maxaad wax ugala hadhi weyde marna aydaan dhahaynin waxoogaa inaad la hadhaan baa fiicnaydoo waxoogaa idinka laftiinu baahidaa idin qabanaysa iyo lagaba yaabo inaad gudan weydaan inaad wax kala hadhaan saasa idin fiicano marka wada bixintu karaahi noqon bani haddii aad saabir noqon weydo oo hadhowta markaad wax bixiso ah, war maxaan waxooga la hari waad noqonna hadda xaaraan bayba isu bedeliba ama ma ahee hadda islaantaadii oo baahan ilmahaagii oo baahan inaad aayar baad oo ayagiiba afkooda kale in aabbaa soo wada baad marka waa hebelahay islaanta ilaahay aabihiin baa wada cashadii keeni waxoogii aad maanta soo heshay haddaad helay sadaqa sunnaan ku bixiyey wadaad baan siiyey oo balaan arkay suuragal maaha xaaraan bay noqonaysaa ila talaaba ka daran mogta ibda binafsika waa ku nabiga calayhi salaatu wasalaam uma biman tacuul kanaa loo baahan yahay markaasaa waxaa bifuduu wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim qaala markaasaa wuxuu yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam awalaysa qad jacala allaahu lakum maa tasaddaquun idinka waxaad sadaqaysanayso ilahay idinma yeelin ilaahay baaba meel walba midda kale meesha waxaa la ilan sadaqadu maalka la bixinaya ahay ee ujeeddadu waxaa weeye maalka la bixinayo waa sadaqa waadle markaas waxaa weeye waa cibaado oo mutacadiyo tallaabaysa marka haddii taa aad weydeen tii oo kale wax u dhigmahaya sadaqaduna aad u fadli badan taha iyada lagu ishaarahayaa wax u dhigmahayo sida sadaqadii oo kale ajir laydinka siin miy sooma helaysaan ti baa lyidhi markaa ina lakum bikulli tasbiixatin sadaqa waa cibaado qaasira waa diri adiga ilahay idin dhaxay subxaan allah subaan bulsho kaleto ku anfama sadaqadu ma ogtahay dad kalead ku anfacayse tani waa ku qaasiraha wa bikulli takbiiratin sadaqa wa bikulli taxmiidatin sadaqa wa bikulli tahliidatin sadaqa wa amrun bilmacruufi kani waa gudbay asagu soma aragti dad baad xumaan ka reebaa wanaag amri soma aragti wa bikulli amrin bilmacruufi sadaqa wa bikulli nahyin can munkarin sadaqa intaba marka wan waa kuwa mutacadi waa camal mutacadi asaguna baad wa fii budci axadikum mid idinka mida ah baad marka budcigiisa farjigiisa cudwgiisa waxaa ugu sugan baad sadaqatan sadaqa ugu sugan ba qaaluu waxaan yaa rasuul ayaati axaduna midnaga midii shahwatahu shahwadiisa ma la iman oo ma gudan oo wayakuunu lahu mankii axadkii ma u noqon fiihaa shahwa gudashadii ajrun qaala nabigu haaya maya midna ma dhihine ara'aytum bal ka warrama buu yidhi loo wadacahaa fii xaraamin shahwadii meel xaraama ah hadduu dejin lahaa akaana ma ahaan lahaa wisrun dembi calayhi korkiisa nacan baa ku jirta meesha fakadaalika sidaasaa idaa wadacahaa shahwadii markuu dejiyo filxalaali meel xalaala markuu dejiyo kaana lahu mankii ajrun ugu ahaan waa midda kale waxay u baahan tahay shahawaadkan iyo w masaladan hore u soo sheegi jiray inama alacmaalu binima kaan soo marayn waniyaatu تجعل العبادات عادات والنيات تجعل العباد تجعل العادات عبادات نيوينكو عاداتك waxay u bedelaan cibaada hadii zawjadaadi markaad u tagayso wala saalaxa inuu alla ka siiyo aad ugu tagayso ama he ifaaf inaad haweenka kale aad kaga dhowrsanaataan ila waa ku nabiga calayhi salaatu wasalaam falyatazawaj fainahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarjidi soomaalig inaad adigu cifaaf aad haweenkii ajnabiga kaga dhowrsato waana kii xadiidkii saxiixa nabig kula alayh salaatu wasalaam ninkii intuu soo baxa yacnihii baa de markaas islaan kaloo ajnabiga isha ay kaga dhacdo oy cajab geliso tiisii ha aada buuri taa waa ku tiisii waxa ku yaallayn baa tanna ku yaalla haba yaraatee wa kale kuma yaallo nabigu alayh salaatu wasalaam icfaaf ha ku noqoto waan marka inuu kaga dhowrsano haweenkii ajnabiga ahaa islaantiisana inuu ayadana uu marka rag kaleo ajnabi ah inay u baahato uu icfaaf baadle marka uga siiyo haddii uu markaa uu uga qasto hadda ajirkiisu kolba shaygaas ama wela saalax alla kaa siiyo oo diintiiba hadduu rabo sii nooleeyo islaamkii sii baaqi yeela ahay kolkaa waa la garan haddii baadle laakiin gaaladuba way isu galmootaay geeliyo looduba way isu galmoodaan haddii shahwo kelinu ay kaa noqoto hade mooyadeeda waa caadadiiba markaa kusoo bixbaad ah, rawah muslim wallahu subxaanaه wa taعala aclam